kaloo ka dheeraadana waa tuse oo ah dhaar isimka ay hoos dhigaydo inuu yahay shay lagu dhaarana isimka ay hoos dhigaydo inuu yahay shay lagu dhaaranayo ayay tuseen marka hoos dhigiina waa camal fale macno ka dheeraadana waa leedahay saas daraaddeeda xuruufta wax hoos dhigta cadafka lagu cadfo xuruuftii hore waxaa la idhaha min baabi cadfi اkhaas calى اlcaam khaas weeye xuruuftan caam bay kuwii hore ahaayeen xuruuf wax hoos dhigto kuwana waa kuwa gaaro macno gaar ah na waa faa'iideeyaan kiina waa tusayaan oo ah inay asmaada hoos dhigaan marka waa min baabi cadfi khaas bacd alcaam amase cadfu اlkhaas calى اlcaam khaasaa la cadfaaho xuruuftu qasamku waa khaas kuwaasuna caamay iska ahaayeeno macnahaan gaarka aho dhaartaa ma faa'iidaynayo wa min xuruufi اlkafdi xuruufta hoos dhigtaa waxaa ka mid ah xuruufu اlqasami xuruufta dhaarta tusta xuruufta dhaarta tusta wahiya xuruufta dhaarta tustaa alaaatu axrufi waa saddex xaraf saddex xaraf ay xuruufta dhaarta tustaa kelimada ay galaan waxay tusay in lagu dhaaranayo oo muqsamu bihi aa la hoos dhigaan muqsamu bihi kii lagu dhaaranayaa la yidhaha alawalo xarafka ugu horeeya al waa wawowda xarafka ugu horeeyaa waa wow saddex shardiyay leedahay markay isim hoos dhigaydo saddex shardi ay leedahay markay isim wowdu hoos dhigaydo shardiga koobaad xadfu ficlilqasami ma aha ficilka oo ficlu qasamka in la xadfaa waajib ah ma banaana in lagu dhawaaqo ma la dhihi karo uqsimu wallaahi ma la dhihi karo ma la dhihi karo uqsimu wallaahi ma la dhihi karo waa mamnuuc waa in wallaahi la iska yidhahdo wallaahi wاduuri wالnajmi wالshamsi wاleyl kulli waa wada dhaah wowdaas ficilkii qasamta qasamka lama sheegay sida ba'da loo sheego fiiriya qur-aanka waaqsamuu billaah aqsamuu qasam ficlo qasamki waa la sheegay mar haddii ba'dii lagu dhaarana xarفuqasamku markuu badi yahay qur-aanku waa sheega ir ficilqasamka waaqsamuu biاllaah laakiin marka xarafka lagu dhaarana uu yahay wow ma la sheeganayo ma la sheegayo wالnajmi wالطuuri wالضuxىa wاleyli wالshamsi ma la sheegayo ma la sheegayo ma la sheegaya marka shardiga koowaad muxuu noqday xadfu ficli اqasmi maaha ficlu qasamka waa in la xadfo shardiga labaad waa maxe allaa tustacmala fii qasami su'aali dhaarta hadday su'aal ku jirto ma loo isticmaali karo allaa tustacmala fii qasami su'aali dhaarta oo su-aashu la socoto ma loo isticmaali karo ma la dhihi karo wallaahi aqbirni ilahan kugu dhaarshay ii sheeg wallaahi aqbirni ma la dhihi karo haddaad u baahan tahay su-aal waxaad isticmaalaydaa ba'da waxaad leedahay bilaahi abirni ilahan kugu dhaarsha ii sheeg arrintaan bilaahi akbirni ba'daad adeegsani wowda ma adeegsan karti ma dhigi kartid wallaahi akbirni waxaa lagu yihi carabi maaha ma iska daydi soomaaliga iska aada lagu le ma baayi ma garad marka shardiga labaad wuxuu noqday allaa tustacmala fii qasami su-aal dhaarta oo su-aashaa waa inaan loo isticmaalin wowda ma loo isticmaali karo bacdaa iskale kaas shardiga saddexaad anlaa tadkulaa cala damiir damiir ma gasho waa inaysan damiirna gelin daahir bisay gashaa wallah ir washamsi wاnajmi wاduxaa wاleyli kulligood waa ism daahira damiir kuma jiro saddexdaa shardi wey waa inaan ficlu qasamkii la sheegin oo la xadfo waa inaan loo isticmaalin qasam su-aal ah waa inaysan damiir gelin iyo mughame ay gasho isim daahira saddexdaas shardi marka laga helo ayay wowdu ism ay jirtaa alwal xarafka ugu horaya alwaaw weye wahiya wowdu laa tadkulu ma gasho ilaa cala ismi ismun maahane ism adaahiri daahir ah miaal naxwu wallaahi ilaahan ku dhaarana ad leeda wallaahi allahan ku dhaarana maxaa leedaha markaad exraabaydo wallaahi alwaaw xarfu qasamin waa jri horta macnahaad hormarinaysa kadibaad jerka sheegay alwaaw xarfu qasamin waa jri waa xaraf dhaar tusa waana xaraf isimka hoosdiga ka dambeeya alwaaw xarfu qasamin wa jri mabniyun hadde xaraf hadii l xarf waa mabni xuruufta o dhan waa mabni waa soo ogaan mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alexraab allahi muqsamu bihi majruuru biwaawi lqasami wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirihi الjاar والmjruur mتacaliqaani bmaxdufi wujuba wujuba taqdiirhu qsim wlaahi aljaar والmajruur mتacaliqaani bficli maxdufi wujuba taqdiirhu qsimu wallaahi saas qsimudaasaa la xadfay marka uqsimudaasaa la xadfay iyo wa naxw waa duuri buurta la yidhaha duuran ku dhaartu ilaahay yidhi wa kitaabin kitaabaan ku dhaartay kitaabko mastuurin la qoro la sakreeyey wa duuri uu ilaah yidhi duurta duuran ku dhaarta ilah yidhi jabalu duur wa kitaabin kitaabaan ku dhaartay mar haddaad aragto laba dhaaroodoo wowho isdaba socota midda dambe xarfu cadafa laga dhigaa qasamka waxaa laga adeegsana midii hore markaad exraabayda hadhow labada wow midda dambayda xarfu qasamin dhihi mayda xarfu cadfinaad leeda xarfu qasamin dhihi mayda Ah. ee dhaarta midkii hore lagu cadfayu ka kasbana watuuri buurtan ku dhaartu ilaah yidhi wa kitaabin kitaaban ku dhaartay kitaabka mastuurin la sadreeyo la qoray icraab watuuri alwaawu xarfu qasamin wajari wallahi iikuula mid hal xaraf ugu kala bedeli maa iiriy ah, watuuri alwaawu xarfu qasamin wajari mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alraab aduuri ismun majruurun biwaawi lqasami وcalaamaة jri kasraة daahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bficli maxduufin wujuba taqdiiruhu qsimu wduuri qsimu wduuri wa kitaabin alwaaw xarfu cadfin aad leeda ee waa xarfu qasamka dhimid alwaaw xarfu cadfin kitaabin macduufu calى duur والمcطوف عalى المجrوuر مجrوuر وعaلاaمة jر كسرة ظاahiرة في akhره مصدوuر صفة kitaaب waa ka صفayne وصفة المجrوuر مجrوuر وعaلاaمة jرhi كسرة ظاahiرة في akhره ونحو waa tiiri geedka tiinka la ydhahan ku dhaarto ilahy ma midkan tiinu shawkiga ma midkan qodaxda leh mid la cuno miro fiican leh oo la cuno waa tiiri geedka tiinka la ydhaha dhankan shaam ka baxaan ku dhaarto wazaytuuni zaytuunkaan ku dhaartay zaytuunkana maahan jawaafaha midkaan soomaalidu zaytuunka yidhaahdaan soomaalidu inte magacuusan lahayn saareen ay xugun qatarana ka ratiba waxay yidhahdeen geedka horta zaytuuna la yidhahda haddaad cunto calooshana afartan maalinu ku jira qofkii dhinta asagoo caloosha ugu jirana jannu gelaya maasho ku badan yahan soomaaliya <laughs> marka waxaasna maaha horta magaca maba le zaytuun lamana jawaafaa lagu yidhaha carabiga jawaafaa la yidhaha maarata zaytuunku waa adduunka korkiisa saliidda ugu qiimaha badan geedka laga sameeya saliida olya liban ay soomaalidu yidhaahdaan taas weeyaan saliid oo ugu qiimaha badan adduunka o dhan geedkaas wey midda labaadnaa macsarada oo sisiinta saliideedu wey siday u kala dawo badan yihiin marka zaytuunku geed aad u muhiima waa watiini geedka tiinka laydhahaan ku dhaartay uu ilaahay yidhi wazaytuuni geedka zaytuunka laydhahaan ku dhaartay wa buuri siniina buurta laydhaha siniin aan ku dhaartu ilaah yidhi watiini alwaawu xarfu qasamin wajari halkii wadad marsiinay mabniin cala fatxi la maxal min axraab atiini ismu majhuuru biwaawi lqasami وعلاaمة jر كسرة ظاahiرة في akhره الjاaر والmجrور متacalقاaن بفعل محdوف وuجوبا تقديرهu وuجوبا تقديرهu qسم watiini wazaytuni alwaaw xarfu cadfin ad isaga leeda mar haddii laisku cadfo tadana xarfu cadaf ka dhigana sida ibnu hishaam muqniga uu ku sheegay waxay leedahay watiini alwaaw xarfu cadfin waxaan rabaa wazaytuni wey wazaytuni alwaaw xarfu cadfin azaytuni macduufun calى tiini wاlmacduufu calى اlmajruuri majruuru wacalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi akhiri wduuri alwaaw xarfu cadfin mabniy calى fathi la maxal lahu min اlcraab duuri macduufun calى tiini wاlmacduufu calى majruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirih duuri mudaaf sinina mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi alyaa jamcu saalima la heleeshiina mulxaqaada jamcu saalim ka midi marka insha allahu kawaakib aan gaarno ama mutamimada meeshaasaa lagu fahmaa jamcu karsaalim waaba u egyihe muxuu la noqon waaye jamcu karsaalim aad fahmi hadhow insha allah waa ka u muuqaal ege maxaa u diiday inuu jamca noqdo ma ahan had haddeer marka adiga haddaa waa mulxaq iska dhig duuri mudaaf siniina mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari wacalaamatu jari alyaa-u niyaabata can kasra liannahu mulxaqun bijamci milksaari wa nuun ciwadun can tanwiini fi ismi lmufrad qaab kaloo la icraabaa jira laakiin taasaan marayna waayo waani xarafka labeeya alba waa badi wowdi waa ka gudbay ba'da wax shuruudo male ayado waxba looma shardiyo ah, maxaa yaele waa asal ayado ah, asalna wax laiskama weydiiya le shaygan waa asal haddii la yidhaahdo waxba laiskama weydiiyo asal asal weeye marka iyado xuruufulqasamka iyadaa u asal ah saas darteed ficlu qasamka waa la sheegi karaa waana la xadfi karaa ah, waa la sheegi karaa waana la xadfi karaa isim daahir ay jeri kartaa damiirna waa jeri kartaa waa iskugu mid Ah, waa isku mid waxba looma shardiyo mid su-aal ku jirtaa lagu dhaaran karaa midaysan ku jirin aa lagula dhaaran karaa saddexdii shardi midna looma shardiyo ah, ficilka lagu dhaarana waa la sheega haddaan rabana waa la iska dayna ah, uqsimu bilahi ad leedahay sida ilaahay uu yihi waaqsamu bilah haddaan rabtana waxaa leedaha bilah ficilka waana sheegi kartaa waana xadfi kartaa isimka daahirad ka dhigi kartaa walla haddaad rabtana damiinad ka dhigi kartaa bika ilahay odaan kugu dhaartaad leedahay sooma jeedi daahir iyo damiir labadabaa ka dhigi kartaa labadabaa ka dhigi kartaa ficilqasadku waa sheegi karta waa iska dayi kartaa marka waxba looma shardiyo iyada waani xarafka labeeya albaa baadi weeye walaa taktasu baadu gaar kuma ahan bilafdin lafdi duuna lafdin lafdiga ka sokay bal tadkulu waa gashaa cala ismi daahir ismika daahirka naxwu bilaah allahan ku dhaartay laajtahidana waan dadaalaa oo dadaalaa oo dadaalaa dunuustan ku dadaala bilaah albaau xarfu qasamin wa jari mabniyu cala alkasri laa maxala lahu min alcraab allahi majruuru bibaai qasami وcلاaمة jr ksرة ظاahiرة في akhirhi الjاar والmajrوur متacaliqaani بفiعli مaxduuفi jawaaزa ha isku dhihi وujuub wowdu ha wujuub ha wowdu wujuubku ahaa badan ayado waaan ku waaba la sheegi karaa waajib maaha الjaaru والmajruuru متacaliqaani بفiعli مaxduuفi jawaaزا تqdirhu qsimu bالlah qsimu bالlah lأjtahina allaamu waaqicaة في jawaabi qasm lajtahidana allaamu waaqicatun fii jawaabi qasam dhaartu jawaabay u baahanta jawaabtiiyaa marka laamtaanu gashay allaamu waaqicatun fii jawaabi qasam laamtu waa xaraf xaraf hadduu ya xaraf waa mabni soo maa wixii saarana lagu bineeya mabniyun cala alfatxi laa maxallahu min alxaraf iska dhig ajtahidana waa ficil mudaaric oo nuunu tawkiid adag ay gasho nuunu tawkiid saqiila ficil mudaaric haddii nuunu tawkiid ay gasho waa mabni soo maanaan soo qaadan nuununisu hadday gashona waa mabni labadaas gooru mabniya waa soo qaadan ficil mudaaric hadday nuunu tawkiid la xiriirsato waa mabni fatxa lagu bineeya hadday nuuruniswa la xariirsatona waa mabni sukuuna lagu bineeya intaas waa haysanaa soo ma haye اجتهدna فعل مضاaرع مبني على الفطح لاتصاaله بنور توkيد الثقيلة n توkيid shidan wy ilaa nuur توkيida laba marna waa culusa waa shidanta marna waa fududa اجتهدna فعل مضاaرع مبني على الفطح لاتصاaله بنور توkيد الثقيلة لا محل من اعراب وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا فعل kastoo مضاaرع hمس lgu bilowday xraabtiisa فاacilku waa saas ficil kastoo mudaarica oo hamse lagu bilowday وفاacilhu ضميir مستtir وuجوبا تقديirhu أنا فاacilka saasaad leeda nuun nuunta ونuن توkيdi xرف مبني على الفتح لا محل من الإحرام nuun توkيda waa iska cرب ونuن توkيid الثقيلة مبني على الفتح لا محل من الإحرام والجuملة جuملada marka jawaaب qسمka dhacday مcalka إحrاaبkuma leh والجuملة من الفعل والفاaعل لا محل لha من الإحرام لأنها جawاaب الqسم لأنها جawاaب الqسم والجuملة من الفعل والفاaعل لا محل لha من الإعراب لأنها واaقعة في jawاaب الqصر لأنها واaقعة في jawاaب الqصر اسم ظاaهرة iyadoo jirtay badi waa taasa waa bالله وعalىa ضميiر ayadoo ضميir jirtay نحو bika adigaan kugu dhaarana ilaahayo ilaahay adaan kugu dhaarana laadribanna waa garaaca oo garaaca oo garaaca alkasula wedsi badana wehsi badane haberiyan darsigan ku celaa saa dambaan dhegaysan doona waa u dhaarsanahay wehsi badane bal in la garaaca bika adigaan ilaahay kugu dhaarta kugu dhaartay laadribanna waa garaacaho garaacaho garaaca alkasuna weysi badanaa bikaalbaau xarfu qasamin wajri mabniin cal kasri la maal min araab wlkaafu damiiru mutasilu mabniin cal fatxi fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin jawaasan صaii taana in hurdaan iranin meeshaana waa soo jeeda jawaasan taqdiiruhu uqsimu bika uqsimu bika mar hadday ba tahay waa jawaaz mar hadday ba tahay waa jawaaz waaya laadribana laajtahidanay la midta laadribana haddaad laajtahadin aad soo fahamtay tana waa la mid waa jawaabu qasamkii laajtahidana ay la mid tahay laadribana allaamu waaqicatun fii jawaabi qasam mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab adribana waa ficil mubaarac minu tawkiid ay la hayrsatay maxaa lagu binaynaa fatxo adribana ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi saqiila laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu ficil mudaaric hamse lagu bilowday faacilku muxuu noqona wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana wanuunu tawkiida wanuunu tawkiida xarfun mabniyn cala fatxi laa maxala lahu min alicraab jumladaa la rabaa jawaab qasamka dhacday wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alicraab liannaha waaqicatu fii jawaabi qasam alkaasu waa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri haye whaaliثu xarafka sadexeeya ataa waa ta'da xarafka sadexeeya waa ta'da oo xuruufta dhaarta ka mida walaa tadkulu mana gasho ilaa calىa lafdi اjalaala lafduljalaala maahna meel kale ma gasho allah ala yidhah lafduljalaala lafduljalaalaha maahna meel kale ma gasho naxw watallaahi allahan ku dhaartaye laakiidanna waan hagarsana oo hagarsana oo makri u samayna asnaamakum sanamyaalkiinna watallaahi allahan ku dhaartaye laakiidanna waa hagarsana oo hagarsana oo hagarsana asnaamakum sanamyaalkiinna makrianta u sameeyaan burburinaaha nebi ibraahima dhaarana oo sanamyaalka u dhaarana marka alwaaw wowdan waxaa tihi alwaaw bixasabi maa qablaha qur-aankii ka horreeyaa fiirina wowdan ayada xagga iska dhig alwaaw bixasabi maa qablaha aayadihii ka horreeyey ugu xidhan tahay iyo qaabkay istinaaf u tahay ayada wixii ka horreeyaa loo dhig haye tallaahi ataa xarfu kasamin wajarin mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alcraab allaahi muqsamu bihi majruuru bitaailqasan wa calaamatu jari kasratu daahiratu shaakili wowdii lamid ayadu marka ficil qasamka waajib u xadsan yahay maxaa leedahay aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu tallaahi laakidana allaamu waaqicatu fi jawaab qasm mabniin cala fathi la maxal mala raab haye akidana ficil mudaaric amse lagu bilowday akiidana horta waxaa tiraa ficil mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni towkiidi haqiila laa maxala min acraab wafaaciluhu ficil mudaaric hamse lagu bilowday wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana nuunta wa nuunu tawkiidi xarfun waxaa tira wa nuunu tawkiidi ahaqiila mabniyun cala alfatxi laa maxalahu min alicraab waaya waxaad ku dartaa asnaama ecraab horta أصناaم مفعول به منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره أصناaم مضاaف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه asnaama mudaaf wlkaafu damiiru muttasilu mabniyun calى dami fii maxali jarin mudaaf ilayh wlmiimu calaamatu jamci dukuur haddaa jumladaana laga raba ficliga faacilaad sheegto jumlaad sheegto meel ku sheeg maxalkeeda wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alإcraab لأnnaha waaqicaة fii jawaabi qasm mafcuul bihi waa ku jira wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxal laha min alإcraab لأnnaha waaqicaة fii jawaabi qasm su-aalaha beriya ka fiirso intaan adaa beri lagaa raba masaladaas waa la soo dhaafay yay u daranta ardada waa nagu soo socotaa yay u daran tahay shiik ila isaga laga sugaa inuu keena laga rabo marka tan idinka idin taalla fiiri as'ila su-aalahan o dhan aa lagaa rabaa maa calaamaatu lismi ismka calaamadiisu maxay yihiin baabaa laga rabaa jawaab maa macna alkhafdi khafda macnaheedu muxuu yahay luqatan luqa ahaan wasilaaxan muxuu yahay abaa lagaa rabaa ma huwa tanwiinu tanwiin muxuu yahay luqatan xagga luqada iyo wasilaaxan xagga isilaaxa abaa lagaa rabaa calaa ayi shayin shay muxuu yahay tadullu ay tusaydo alxuruuf alaatiya xuruuftan soo socota min allaam alkaafu ruba can fi xurufta mid walba intuu tusaa macno adaa lagaa raba waa intii laguu sheegay intii laguu sheegaa lagaa raba inta kale lagaama rabo wadaladikii muxuu yahay taktasu ay kaas la tahay waawulqasami dhaarta wowdeedu macnaha ay kaas la tahay sheeg shuruuddiyaad sheege taaduna waa la mid ha halmaamin hadhow taaduna shuruudda yay la mid tahay wowday la mid tahay hal shardiyay dheeraad la tahay lafduljalaalhay hoos dhigtaa allahay hoos dhigtaa wowdu ism daahir oo dhan soo maahay ayadoo isimka daahirka nuuc ka mida wey allahay hoos dhigtaa shuruuddii saddex daahirna waa la wadaagtaa ficlu qasamka waajibaa loo xajka ism daahira ismanahay ma jeri karto qasam su-aaleed ma loo isticmaali karo saddexdaas wowdii kala midka ah. allah kaliya inay ku gaar tahayna ayaday u gaarta waay wuxuu ku yidhi wadaladii kii muquyad takhtasu ay khaas ku tahay waawulqasami bidukhuuli calayhi inay gasho min anwaacil asmaa asmaada mucuyaalkeeda wadaladii kii muquyad takhtasu ay khaas ku tahay haa-ulqasami marka wowdu waxay qaas ku tahay isim daahir haye taaduna maxay qaas ku tahayba inay gasho allah ama lafduljalaalahaade taa-ulqasami taada qasamku maxay gaar ku tahay bidukhuuli calayhi inay gasho masil u mihaali baaasami bimiaalayn mkhtaliayn laba miaaloo kala gedisan oo midna daahir yahay midna damiir yahay aa laga rabaa tamaariin waxa waaya laylin iyo tababarid arda aha waxaa lagu leeyahay mayiso mayiso alasmaaa asmaada allatii asmaada filjumali jumlooyinka ku sugan jumlooyinka alaatiyati oo soo socdo imaanaya maca dikri اcalaama calaamada sheegideedu iyadoo la jirto allatii calaamada carafta aad ku aqoonsatay bihaa calaamada ismiyatahaa asmaadaas isminimadeeda bismillaah allah magaciisaan ku bilaabana allah arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allah arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doono khalqigiisa ka mida ah allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiye ciduu doono khalqigiisa ka mida macno kale allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allaha arraxiimi naxariista qaaskaa naxariista alxamdu maha dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay allahaasoo rabbialcaalamiin caalamkao dhan asagu barbaariyey waa inaad inna meesha ku qorata ina salaata maysan ahayn ina salaata tanhaa can munkar saas qur-aanku soo ma waa qur-aan carabi maha ina salaata salaada tanhaa waxay ka reebtaa qofka tukada can ilfaxshaai waxyaalaha foosha cun walmunkar iyo wixii sharciga lagu inkiray walcasri salaada casiraan ku dhaartay uu ilaahay yidhi subxaana walcasri salaada casiraan ku dhaartay ina alinsaana insaanku lafii khusrin khasaare ayuu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu dadka xaqa rumeey kuma jiraan wa camilu saalixaati acmaasha saalixadaa la wailaahukum macbuudkiina xaqa ah oo inaad caabudaan xaqa u axadka ah. ah. cibaadada mudan wailaahukum macbuudkiina xaqaa ah. ilaahun waa ilaah ilaahaaso waaxidun keligiisa waa aayad kale arraxmaanu allaha naxariista ballaarana carshigiisa ka sarreey waxaa ka horreyday waa suurat lfurqaan uma stawaa cala alcarshi aa ka horreyday markaasa arraxmaanu laga bedelay allah carshigiisa ka saro maray الرحمaaن allaha نaxariista ballaarana carshigiisa ka saro maray اstiواءa yaliiqu bijalaalihi وacadamati sأl weydii bihi ramaan ah, sأl weydii bihi raxmaan khabiiran mid xog ogaal u ah oo yaqaana bisifaati axad sifaadiisa yaqaan yukhbiruka canhaa oo kaaga warrama weydii buu yidhi jalaalayn sأl weydii bihi raxmaan khabiiran mid yaqaana oo yukbiruka can sifaatihi oo sifaatiisa warbixin kaa siiyo waxaan aqoonha weydiini saasuu leeya jalaalayn suyuudi fas'al weydii bihi raxmaanka khabiira mid yaqaana yukbiruka can sifaatihi oo kaaga warramo waaye qulna nabiga suubanow inna salaatii aniga salaadayda wa nusukii gawracayda wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridaydu lilaah allahay u sugnaadeen allahaasoo rabbialcaalamiin caalamkoodhan isagu barbaariyey laa shariika mid la wadaagaa lahu allah uma sugnaan wa bidaalika tawxiidkaas a umirtu lay amray wa ana anigana awalulmuslimiina inta ilaahay u hoggaansan kan ugu horreeyaanaho diyaaran u ah inaan ilahay u hoggaansanaan idinkaa wax laydinka weydiina ah, waa noo dersiga beriya insha allahu iska fofsofiri kelimadaan maysima maxaa calaamad u ah kelimadaan ficli wax lagaa weydiina maxaa waa noo soo socdaa kelimadaan maysima ha maxaa calaamad u ah kelimad walba waa inaad soo fiirido waxaa calaamad u ah calaamadaha asmaada lagu yaqaan oodan soo qaadanna idaafada ka mid a ah. kelimad mudaaf haddaad aragto ama kelimad mudaaf ilayhi ah oo isku idaafaynoo laba kelimad ah oon jumla ahayn waxaa leeda waa kelmad kastoo mudaaf waa ism mudaaf oo dhan waa ism saasaad leedahay marka waa inaad soo fiirto wey calaamaat اlficli haadaa maxaluhaa ficilka calaamadihiisiiyo halkaana laga gela ism waa la soo bartay ficila inta lagu barana marka calaamadaa loo yeela si looga oqoonsado asmaada iyo si looga oqoonsado xuruufta ousan ugu ekaanin qaala imaamu wuxuu yidhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajruumi wuxuu yidhi walficlu ficilka yucrafu waa la oqonsadaa waa la gartaa waxaa laga garanaho laga soocaa waa isimka iyo xaraf kaasaa laga soocaa biqad a lagu oqonsadaa lagu gartaa qad wasiini siina lagu oqonsadaa wasawfa sawfaa lagu oqonsadaa wataa'i tamiinti dhadigaynta ta'deedaa lagu oqonsadaa taadii asaakinati oo reebaneed walficlu ficilka yucraf waa la oqoonsadaa ficilka waa la oqoonsaa yaa laga oqoonsaa inuu ku darsamo laga cabsaa ism iyo xaraf ah, labadaasaa laga oqoonsaa laga sooca si uusan ugu darsamin biqaad aa lagu oqoonsadaa qad kelimad qad ku jirta haddaad aragto ism maahan xarafna maaha waa ficil qad haddaad kelimad ku aragto waa siini siinaa lagu oqoonsadaa haddaad aragto kelimad siin dheeraadu awelka uga jirto waxaad tiraa kelimaddan waa ficil ismna maahan xarafna maaha wasawfa sawfa lagu oqonsadaa haddaad aragto kelimad sawfa ka horayda kalaa sawfa taclamuuna iyo haddaad aragto ficil weeyadi waxa sawfada ka dambeeya ah. wataa'i tamiisi dhidigaynta ta'deediya lagu oqonsadaa taada asaakinati reeban ta'daan ficilkay gashaa meel kale ma gasho waxayna tustaa ficilka marfuuciisu inuu yahay mu'anaf inuu dhadig yahay inuu dumar yahay tuse ah ficilka aacilka sameeyey hadduu musamaya hadduu ficilku majhuul yahayna ficilka naaibu faacilkiisu inuu muana yahay tustaa taa tamiisa le tadi dhadignimada tusayday ah, dhadignimay tuse ta'daas asal asaakina waa inay reebanta asaalata laakiin waxaad soo ogaatay haddana marar badan kugu soo laaba doona kelimada reeban haddii xaraf kaleo reebano ka daba yimaad xarafkii reebana haddii xaraf kale ka daba yimaad see la yeela yaa sharaxi karaa waa soo marnay haye ha labada xaraf oo reebano isku soo aadaan la fiirina hadday labadoodu laba xaraf oo saxiixa yihiin midka hore la xarakaynaa haddii midka hore uu xarfcilo yahayna asagaa la xadfa qaacidadaasa lagu socona fiiriy laba xaraf oo reeban laguma dhawaaqi karo xarabiisa markay isku soo aadaan hadday labadu laba xaraf oo saxiixa yihiin ka horaan la xarakayna oo xaraka la saara mar kasray noqota mar fadxay noqota adba sababta ay noqoto waa la sheegay haddii labadooda mid ka hore xarf cilo yahay wow alif ya saddexaas mid ka mida kan hore hadduu yahayna xudifa alawalu kan horaaba la iska xadfaaba hayo laguma dhawaaqi karo laba xaraf oo reeban oo carabi wuxuu ku yidhi maxamed muxiyadiin cabdulxamiid oo sharaxa iska leh wa aquulu waxaan leeyahay yudi ytamayasu waa socmaa alficlu ficilku can akhaweyhi labada walaalihiisuu ka socmaa labada walaalihiisa waa ism iyo xaraf labadaasuu ka socmaa waaqulu waxaan leeyahay yatamayasu lficlu ficilku waa socmaa can akhaweyhi labada walaalihiisuu ka socmaa alsmi ka bedelo uu ka socmaa walxarfi xarafkuu ka socmaa labadii walaalaha kuu fasira alsmi ismkuu ka socmaa iyo walxarfi darabta ku bayaane biarbaci calaamaatin afar calaamo uga socmo calaamayaal afaru uga socma afar waa inta uu sheegay ibn afar calaamo wuxuu ku yidhi mataa waktigii wejata aad ka hesho fiihi lafdiga dhexdiisa waaxidatan mid oo minhaa waaxidadoo minhaa afarta ka mid a ow amase ra'ayta aad aragto annahu lafdigaanu yaqbaluhaa inuu calaamadihii aqbalaa carabta waxaad garane annahu lafdigaasuu ficli u yahay lafdi carabiyahaad aragto kelimad carabiya afartan calaamo midaa ku jirta ama kuma jirta laakiin waa aqbala in la geliyo khalaas waxaad garane lafdigaasu waa ficil isimna maahan xarafna maaha wuxuu ku yidhi waaqulu waxaan leeyahay yatamayasu waa soocmaa alficlu ficilku can akhaweyhi labada walaalihiisuu ka soocmaa alsmi oo ism ah iyo walxarf xarf labada walaalihiisu waa labadaas labadaasuu ka soocmaa biarbaci calaamaatin calaamada afar uga soocmaa mataa waqtigii wejata aad ah, hesho ayuha daalim aduu kula hadla ah. mataa waqtigii wejata aad ah, ka hesho fiihi lafdiga waaxidatan mid oo minhaa calaamadaha ka mida ow ra'ayta ama aad ogaatood aragto annahu lafdigaanu yaqbaluhaa calaamadihii inuu aqbalaa carabta waxaad ogaanehood garane carabta waxaad garane annahu lafdigaanu ficlin inuu yahay aluulaa calaamada ugu horayda qad wey qad wahaniyatu calaamada labayda asinu wey wahalihatu calaamada saddexayda soofa wey waraabicatu calaamadaa fada taau tamiisi waa dhadigaynta tadeeda taada asaakinatu reeban amaa qadqad miya hortaa fatadkulu waxay gashaa calaa nawcayna laba nuuc fiir calaamadahan afarta ficilku meequu ahaa asagu saddex maadi mubaaric amar calaamadahan waa insa afar afartan calaamadood horta amarku waxba kuma leh iska dhig afartan calaamadood amar wax kuma leh waxaa iskale waa maadiyo mudaaric labadaas kaliyahaane labadoodu siday u kala leeyihin fiiri calaamaduhu afar soo ma ahan qad waxay qad waa ka dhaxayda maadiyo mudaaric labada waa gashaa qadu waa ka dhaxayda waa mushtarag a laydhaha waa ka dhaxayda waa la wadaagsadaa siin iyo sawfana mudaaricay gaar u yihiin taaw tamis asaakinana maadiyay gaar u fiiri afarta calaamo sida loo kala leeyihi afarta calaamo qadu waa ka dhaxayda waa mushtarag maadigana waa gashaa mudaaricana waa gashaa siin iyo sawfan ayay gaar u yihiin mudaaric taaw tan fasaakin ayay gaar u tahay maadi saasaa loo kala leeyay amarna waxba kuma le meesha waa noo soo socotaa calaamadda lagu garan doono insha allah uu ku yidhi amaa qad qad fatadkulu way gashaa calaa nawcayni laba nuuc labada nuuc oo min alficli ficilka ka mid a ah. wahumaa labada nuuc almaadi maadi iyo walmudaaric mudaaric wey labadaba way gashaa qad haye maxay faa'iidayda hadday gasho faidaa dakalad markay gasho cala alficli lmaadi ficilka maadigaa dallad waxay tustaa calaa axadi macnayeyni laba macno mid ka mida ah. laba macno mid ka midahay faa'iidayda adugu fiiri meeshaan labadii macno kaa manaasib u ahadleen labadii macno oo markay maadi gasho ay faa'iiday jirtay midka u manaasibkaas meeshaana fiirinay laba macnoay faa'iidayda wahumaa labada macno ataxqiiqu waa xaqiijin wataqriibu waa soo dhoweyn labadaas macnay tustaa ficil maadi markay qadu gasho labadaasay miday tusi isku mar tusime labada macno miday tusi marka adaa fiirina kalaamkan ta fiirada labadii macno kaa u munaasiba ad leeda kii u munaasiba ad ka dhige marka ah, kii u munaasiba ad ka dhige fa miaalu dalaalatihaa qadii tusideeda miaalkiisa calaa taxqiiqi xaqiijinay tusi ayadoo xaqiijin tusayda miaalkeedii qowluhu tacaala waa ilaaha sarreeya qowlkiisa ilaa wuxuu yidhi qad xaqiiqo waxaa ah aflaxa inay liibaaneen almuminuuna muminiintu muminiintu inayna liibaanin xaqiiqo wey waa la huban shaki kuma jiro waa xaqiiqo aye hadda waxaan leenahay aflaxa waa ficil maxaa noogu daliil ah qad aka horey ah, mar haddaan qad ku aragna waxaan leenahay waa ficil waana maadi weliba icraab qad xarfu taxqiiqin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab haye aflaxa ficlu maadin mabniyun cala alfatx ila maxaan soo ogaana ficil waa saddex maadi mubaaric amar amar iyo maadi weligood waaba mabniba amar iyo maadi weligood waa mabni mudaaricna goormuu mabni noqdaa nuuru tawkiid markay la xiriirsato iyo nuuru ism markay la xiriirsato marka maadi hadduu yahay marka kuba shaki mayno mabniga iskaleen mabni hadduu yahayna lafdiga wixii saarana la iskaga bineeyo waxaa tira aflaxa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab almuminuuna faacilu aflaxa marfuucun wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maanaa fii xarfi man xaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi ismi lmufradi waayo hadda maxalushaydkaan ka rabnaa waa labo aflaxa inay ficil tahay calaamad waxaan u haysanaa qada labo maxay faa'iidayneen taxqiiq inay mu'miniintu libaaneen shaki kuma jiro wa qowl ilaahi qowlkiisa way misaalkii jalla waxaa weynaaday shanu ilaahay arrinkiisii laqad radya allaahu laqad radya allaahu ilaa raadiyuu ka noqday can ilmu'miniina mu'miniinta ilaahay mu'miniinta raadi ayuu ka noqday laqad radya allaahu ilaahay raalliyuu ka noqday can ilmu'miniina mu'miniinta laqad radya allaahu wallaahi laantu waaqicatun fii jawaabi qasam wey laqad radya allaahu wallaahi qad xaqiiqee radya allaahu ilaa raadiyu ka noqda can اlmuminiina hadda waxaan leenahay radiya waa ficlu naadin xaa u daliila qad aad gashay qadaanu maxay tusee taxqiiq xaqiijin maxaa ilahay inuu raadi ka noqday shaki kuma jiro laqad radya allaahu allaam waaqicatu fii jawaabi qasamin muqadarin naara meesha ku jirta muqadara wallaahi laqad radya allahu can اlmuminiina qad xarfu taxqiiqin mabniy calى الsukuni laa maxal lah min اlإعraab radiya ficl maadi mabniy calى اfatxi laa maxal lah min اlإعraab allahu faacilu radiya marfuuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih can اlmuminiina can xarfu jarin mabniy calى الsukuni waxurika bاlkasrati takalus mabniy calى الsukuni mabniy an ani miya mse waa an can wey iska ilaali can wey can weye mabniyu calى sukuni waxurika bاlkasrati takalusan min iltiqaa saakirayn kasrada aa keenay takalusaa keenay iltiqaa saakirayn laga cararayaa loo hoos dhigay waa qaacidada hadda qaadaydi can ay aheed nuuntu waa reebaneen almuminiina hamsadu hamsatu wasl waa dhece ayadu ee laamtuna waa reebanta laba xarafoo reeban laamtina waa xaraf saxiixa nuuntina waa xaraf saxiixa nuuntiyaa la kasriyey ka hoos dhe can اlmuminiin can a la yidhaha macanada soo akrisan can macani ay aheed mase cani aheed can ay aheed can xarfu jarin mabniyin calى الsukuni waxurika bاlkasrati takhalusa min iltiqاء saakiniin laa maxalo min اlإعraab almuminiina majruur ism majruur bcan wa calaamaةu jarihi alyaa niyaabatan can اlkasra لأnnahu jamcu اmudakri saalim mana fii xarfnan xaraka wanuunu ciwadun can الtanwiini fi ism اmfradi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biradiya radiya ku tacaluj jumlada marka wاljumlaةu min alficli oo ah radiya wاlfaacili oo allahda ah laa maxala laha min اlcraabi لannaha waaqicaة fii jawaabi qasamin jawaab qasam wa qowluna iyo qowlkeenaan idhahdo ad xadara muxamdu muxamedaa yimid qad xaqiiqe xadara muxamdu muxamedaa yimid iiriy qad xadara hadda waaan leenaha m waxaan leenaha xadara waa ficl maadi xaa noogu daliila qad aa ka hormartay maxayna faa'ideynayeen taxqiiq tan idinka iraabteeda laydinka rabo wa qowluna qowlkeenaan qad saafara khaalidun qad xaqiiqo waxa ah saafara inuu safray saafara inuu safray khaalidun khaalid hadda waxaan leenahay saafara waa ficlu maadin maxaa u daliil eh, ah qad aa ka horayda maxay tusayda qadaanu taxqiiq wa misaalu dalaalatihaa qadda tusideeda misaalkeedii cala taqriibi soo dhoweyn ay tusto qwl qowlu muqiimi salaa salaada midkii uu aqimayey qowlkiisa weeye oo uu ku qowlo qad qoomati salaatu salaadii in loo istaaga dhowaatay qad qoomati salaatu ey qad qaruba qiyaamuha salaada in loo istaagaa way dhowaatay maxaa yeele maxaa ka haray hadduuba qad qaamatu salaad yidhi maxaa haray allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah kadibma iska fadhine maya wakti loo istaagaa waa dhawaatay waa dhowaatay marka hadda waxaan leenahay qaama qaamadaas waa ficil waa ficil maadiya maxaa calaamad noogu ahna tusaa qad aa ah ka horaysa ah, weliba ta'diina waa ku jirta tadan tadan asal waa reebaneed qad qaamat ay ahayd ah, oo caamadu markay akrinaayo waa ku yidhaha qad qaamat salaad qad qaamat salaad waa carabina maaha saas kad qaamat fiiri taadu waa reebanta maxaa ka dabeeya asala asala laamtuna waa reebanta laba xarafoo reeban oo carabiga laisuma hadday isku xidhan lama dhawaan karo maxaa la rabaa iltiqaau saakiniin ilaa laamtuna waa xaraf saxiixa taaduna xaraf saxiixa kan horeeya hoos dhig qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu waa inaad tidhahda qad qaamat salaat qad qaamat salaat uu leeyahy canig waay icraab qad xarfu taqriibin dhe dhowayn macnaha salaad in loo istaaga waa dhowda qad xarfu taqriibin mabniy calى sukun la maal min اraab qaama ficl maadi mabniy al ai la maal min اraab wtaa calaamaة taniis mabniy calى sukuni waxurika bاlkasrati takhaluصa min iltiqاa saakinayn la maal min اraab aلsalaaةu faacilu qaama marfuuc calaamaةu rafci damatu daahiraة fi akiri wa qowluka hadalkaagaa lamid ah qoraxdii oo sii dhaxaybaad waxaa tihi qad garabat الshams waxaa dhawaaday qoraxdu inay dhacdo ah. qad waxaa dhawaaday arabati shamsu qoraxdu inay dhacdo waa weli ma dhixin markay dhacdo kadib haddaad tiraad qad arabati shamsu waa maxay macnu qadu taxqiiqaysa idina marka waa isbedeli ilaa waa xaqiiqa inay dhacday mog laakiin markii ay dhowdahay dhiciddu welina aysan dhicin aad leedaha qad arabati shamsu markaasay taxqiiq noqonay markay dhacdo kadib haddaad tiraad qad arabati shamsuna taxqiiqay noqonay macnaha fiir abu marka araba hadda waa ficil maadi maxaa noogu daliilahu na tusaa qad waaya waay macnana waxay faa'idaynaya takriif soo dhawaynay faa'idaynay waxaad tidhaahdaa qad xarfu qad xarfu taqriib mabniy calى الsukuni laa maxal la min اcraab qaraba ficl maadi mabniy calى اfatxi laa maxal la min اcraab wataw calaamaةu taأniis mabniy calى الsukuni waxurika bاlkasrati takhalusa min iltiqaa saakinayn لا محل لها من لا محل من الأعراب الشمس فاعل غرابا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الله سبحانه وتعالى الله صلى